xadiidka in la wariya maxaa keenay tanaa kuu sheegayso wuxuu leeyahy walacallahum waxay mudan yihiin inamaa xakaw alxadiida inay xadiidki sheegeen fiihi fi lwuduu'i weesaqaadka inay xadiidkii nabiga la wariyey lianna akara maa tawadaca rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisu intuu weese qaaday waxaa ugu badnayd alaaan saddex yuu nabiga u badnayd oo waa meesha ugu fadli badan fa araaduu waxay dooneen markaan ana alwuduu'a weeseqaa halaatan la weese qaataa o ikhtiyaarun inay tahay sunno laa annahu waajibun inuusan ahayn mid waajibe waajibkoo laa yujziu ousan gudaynin aqalu minhu waxasi ka yar waxaa weeyaan waxaa ugu daran laba jumloo israacsan haddaad kala reebtid macnihi waa isbedelaya hadda fiiri haddaad tidhaahdid laa annahu waajibun ma ah oo jumlada xagga aad ku goysid laa yujziu gudi maayo aqalu minhu saddexdii wax ka yar ma gudayso hadalka waa isburinaya laakiin jumlad kastaoo raacisid wixii ihbaat isku raacsan in israacisa la rabaa marka macnihi waxay noqonaysaa laa annahu waajibun ma ah saddexdii waajib inay tahay ma ah waajibkoo laa yujzi ousan gudaynin aqalu minhu ay min dalika halaa ousan gudaynin ma ah ee wax ka yar waa gudaya meelo badanoo musanif saas isticmaalaha marka adhowda dambe in aala bika zaman waxaa dhici karta inaad sidaa u laqbaysad macnihii waa isdiidaya hadhowda dambo wixii aada sheegaysa iyo waxa kala isdiiday ayib fa araaduu marka waxay dooneen waa soo sheeg iyo walimaa dukira minhu wixii la sheegay fii ana man tawada yani wainamaa xakaw lxadiida fiihi limaa dukira saas haddana waa xadiidkii nebiga way sheegeen limaa dukira minhu wixii liga fii ana qawlahu salى اllahu alayhi wasalam man twadaأ wuduءahu hada wakana ثalaaثa ثuma صalىa rakcatayni laa yuxadiثu nafsahu fiihima gufira lah waxaa dhici karta buu ku leeyahay xadiidka nebiga oo saddex joor oo weese qaatay waa sida ugu badneede waxay u sheegeen oo ku ximbaartay ruwaakii maca annahu qur'aanka asagoo lagu kaaftoomi karo waxaa xadiidka nebiga saddex joor inuu weese qaatay marar badan loo soo guuriyey in la caddeeyo inuusan waajib ahayn saddexdaas ee sunno ay tahay kow iyo in lagu camal falo nebiga man tawada'a wuduu'i haadaa uu yidhi oo markaa uma sallaa rakcatayni laa yuxadidu nafsahu fiima gufira fadligaas in la hela awgeed fadligaas waxaa heli karo nin saddex joor weyse qaatay saddex saddex joor nin dhaqaan dhihi lahay ninkii hal hal mar dhaqay weeseqaadkii nebiga maalinkaas oo weeseqaadi saddex bay ahayd markaasu wuxuu yidhi man tawada'a wuduu'i haadaa weeseqaadkaykaan saddexda sida la dhaqaayo ninkii weese qaato oo macnaha kamaaliyaadkii la yimaado ee haddana laba ragca ku dukado waswaas iyo midna ay gelin gufira lahu marka fadligaas ma heli karaayo ninkii weesaqaadkii ugu yaray ku kaaftooma ma heli karo marka saddexdii waxaa loo sheegay fadligaas nebiga sida loo gaaro yaa loo sheegay wainamaa xakaw alxadiida fiihi limaa dukira minhu wixii la sheegay awgeed fii anna man tawada'a ay fii qowlihi man tawada'a wuduu'ahu wuduu'ii buu nebigii man tawada'a wuduu'i haadaa wa kaana wuduu'iisa maalinkaas waxau ahay alaaan ninkii weese qaadkaygan weese qaato weese hore ma ahee kan maanta oo saddex saddexda ah ninkii weese qaato uma sallaa rakcatayni laba ragca dukado laa yuxadiثu nafsahu fiihima naftiis uu ku sheekayno macnaha salaadii khushuuc kaamil ee laga helo ee adduunye iyo fikir kale iyo wax kale uusan gelin gufira lahu ninkaas waa loo dhaafaa dembigiis marka waa fadli weyn oo wax yaroo camal ee ku xasilay fadliga ilaahayna waxa weeyaan mutaabacadaas lagaa helay waa nooc min alinqiyaad oo addoonkii uu yani hogaansamay marka qofka ma yihaahdo camal lama xaqira sidiisaba hadhihin aniga cibaado waaweyn baan la imaanayaa kuwan kale maxaa ay taraysaa waxaa lagu miaaliyaa raashinka aad cunaysa waxa waxa ugu fiican ka soo qaado maalan hilib iyo caano iyo baasta inaad haddii lu yihaa maalin kastaa lagu siinaa waad ka daalaysaa maalin baad u baahan tahay canjeero mar muufaad u baahan tahay mar soor baad u baahan tahay mar macmacaan kale mar rooti baad u baahan tahay baynamaa kuwa yaryar wanaag kuma gaari karaa raashinka aad ka daashay cibaadadana waxa weeyaan mid kastaba booskeeda mid kale qumaysa malaha camalkeeda waad u baahan tahay marka haddii la yidhaahdo soon hala soomo khayrka dhinac kaga darsoon salaad dhinac kaga darsoon sadaqadi dhinac kaga darsoon waxaa la rabaa inaad meel keli anigoo habeenkii baaban qiyaamuleyl aanba dukadaa maxaan kaga baahanay maalintii inaan dukada ma dhehaysa taxiyatulmasjid waad u baahan tahay adoo habeenkii qiyaamuleyl samaynay marka alcibaada sideedaba waxa waaye mutanawica laa yugnii ixdaaha can اlأkraa waa qaacida caam a ah. mid kastana qiyaamo markii la taga howl gooni ahay qabanaysaa ninkii jannada markuu galo ninaa baabu rayaan baab la yiraa looga yeerayo ninaa baabu sadaqa looga yeerayo ninaa baab kasta marka adiga mid lagaa aqbalaa ma ogid sideedaba cibaadaha xumaysani hadhihin shaygan waajib ma aha shaygan waajib ma aha markaad tiraahdeed waajibkii baad haddana sii gaboodfalaysa laakiin naftaada waxaa fiican kamaaliyaadka meesha ugu fiifiican inaad marka marka laba ragcoo dembigaada lagu dhaafay bal fiiri intay la eg tahay fa araaduu waxay dooneen xadiidkaas markay wariyeen dalaba alfadli fadliga oo la dalbo fi ziyaadati fi lwudu weesaqaadkood la ziyaado saddex la gaadhsiiyo wa kaanat iziyaadatu fiihi wuduu'a ziyaadadiisana waxay ahaatay naafilatan sunna bay ahaatay sunnadaasaa waxaa lagu helay ajirkaas dheeraanta badan marka aniga hadhihin waajib kalen ku gaabsana hadhihin wax kale waad u baahan tahay ayib waqasala rasuulu llaahi ilaahay rasuulkiisa waa dhaqay fi lwuduu'i almirfiqayni iyo wlkacbayni labadii xusul waa dhaqay iyo labadii hanqow ama labada oo alcadmaani naati-aani cala alqadam baa la yidhahda ayib nebiga markuu weese qaadanay xusullihii naftigoodu biyihii waa gaarsiiyo waa gili ayib aayaddina fiiri wa kaanat ilaayatu waxay ahayd muxtamilatan mid oo ixtimaasho an yakuuna inay yihiin mirfaqaynkii iyo kacbaynkii maqsuulayni kuwii la dhaqay inay yihiin oo dhaqidda inay galayaan waa suuragal wa an yakuuna inay yihiinna waa suuragal maqsuulan ilayhima kuwa ayaga loo dhaqoon ayaga gelayn inay maqsuulayn yihiin oo ayaga la dhaqo ilaahay wuxuu idhi wa aydiyakum ila almaraafiq marka ilaadi inay tahay ilaa xusullihii laga gaaro oy xusullihii ku jirin dhaqa ilaa xusulihi laga gaaro haddaan ku idhaahdo ilaa masaajidkii sheekh cali suufi tag masaajidki geeskiisa maa tegaysaa masaajidkii mas ina soo dhex gashid waayo amarkii ayadeed lagamala yaqaan marka ilaahay markuu yidhi wa aydiyakum ila almaraafiqi ila almaraafiqi marka maraafiqdii xusullihii dhaqa miya mase xusulli intii laga gaaro ayaga kuma jirta miya lama yaqaan marka maqsuulayni inay kuwa la dhaqay ama maqsuulan ilayhimaa dhaqidii int kuwa la gaarsiiy ayaga ma la dhaqin laakiin dhaqidiyaa lagu ekeey aayadda labadaas waa ixtimaasha ayib marka walaa yakuunaani maqsuulayni ayna ahaanin wa an yakuunaa maqsuulan ilayhimaa kuwa ayaga loo dhaqay walaa yakuunaani ma ahaanayaan maqsuulayni markaas kuwa iyaga la dhaqay ma aha laakiin waa loo dhaqay dhaqiddaa la aggeey laakiin ayaga lama dhaqin wa walacallahum xakaw lxadiida xadiidkii nebiga oo labada mirfiqayn inuu dhaqay ahaay inay sheegeenaa dhici kortay wariyeen ibaanatan caddayn lihaada ay lihaada alixtimaali aydan markii la yidhi nebigu waa weese qaatay labadii mirfaqa iska dhaafeen nisfu lcadud waxaa sunno ah in la gaarsiiyo labadaa markaad dhaafisad ilaa mijinta niskeeda inaad gaarsiisid cadudkaas saasaa fiican oo marka nebiga uu yidhi calayhi salatu slam ina ummatii yudcawna yowma alqiyaamati guran muxajaliin faman istaطaaca an yuطiila guratahu falyafcal wa waa lay marka inaad intaas gaarsiisid iyadoo loo dadaalaya inay intaan dhaqanto wa ashbahu lamrayni labada amarkan ugu shabaxsan oo ugu dhowo ugu raajaxsan bidaahiri laayati aayadda daahirkeeda an yakuuna maqsuulayni labadii kacbayn iyo labadii mirfaqayn in la dhaqaayo oo aan la dhaqidda lagu gaarsiinin iyaga la dhaqaayo marka waa waa ijtihaad imaamu shaafici ou qaata laakiin qolo kale waxay leeyihin waxaa laisku dagaalsan yahay ilaadii gaayo weeyaan gaayadaas mugayaada shayga la soo gaarsiiyey ma gelay ilaada mase maya waa khilaaf lugawi ah weeyaan qole waxay leeyihiin ma gelayso wabitaali aayadda lagama qaadan karay ku leeyihin ee xadiidka nebigaa laga qaatay aayadda daahirkeeda waxa waaye ilaa xusulle laga gaaro hala dhaqo qolena waxay leeyihiin algaaya tadkhulu fi lmugaya oo labadooda waa isla gelaysaa waa sida imaamu shaafici uu qabo waay laakiin sida wanaagsan oo raajixa ah waxa weeyaan in labadooda la dhaqay weliba in lasii dhaafsiiyo ay habboon tahay ayib waxaa kaloo yani muhima ah inaad garatid dad badana ah waxa weeyaan in yarow biyo uu soo qaadanaya intii markuu soo qaato intaan marsiiyo intaan kale wuxuu marinaa gacantii oo iska qoyan masxi bay noqonaysaa intaan ayada bal u fiirso masxi iyo qasli baa kala jiro gacantii biyo markaad kusoo qaado intaan marsiisid ay daataan inta waxa weeyaan waxaad marsiiyo haysaa gacan iska qoyan oo masxi ah marka waxaa lagaa rabaa aqala taqdiir intaa markaad naqdi marka labaad biyihii haddana inta aad ka bilaawdid si biyihii ay wada gaarsiiyaan maaha macnaheedi biyo keligeedkan laguma qaado karo ma aha way ku filan tahay waswaas in laga qaado ma aha laakiin waxaa la rabaa markii la dhaqayo biyaha xibinta inay ku wareegaanta biyo socdo xibinta la marsiiyo laakiin haddii saddexdii joor aad iska marisid oo mar kastaba gacantii oo eber xaggan aada marisid masxi iyo qasli baad gacantii ku kulanta taasna lama rabo waa la iska dareemi karaa marka qofka cibaadada ou la imaanayo in allaha yuxibu cabda idaa camila camala an yudqinah weyse qaadka sida ugu habboon inaad mar baratid wabittaali sidaasna aada naftaada bartid saasaa la rabo ayib markaasuu musanifku wuxuu uri wahada bayaanu sunnati maca bayaani اlqur'aan qur'aankii iyo sunnadii markii laysku daro saasay isu caddeeyeen wa sawaaءn waxaa eg albayaanu fii haadaa midkaan caddayntiisa egyihiin oo wixii horey soo sheegay iyo intaan waa isku mid wamustaqnan bifardihi weesaqaadka faradyaalkeeda waxaa lagu deeqtoomaa bilqur'aani cinda ahli ahlilcilmi dadka ahlucilmiga ah weesaqaadka faradnimadiisa qur'aankaa laga qaatay oo khilaafkama joog marka bayaankaas oo qur-aanka iyo sunnada oo laysku daray oo faradkani qur-aanka laga qaatay sunnadii ay dhammaystirtay waxa weeyaan waa shay cinda ahlilcilmi waadix ku ah wa mukhtalifaani cinda gayrihi ninkiin cilmi lahaynna laba iskhilaafsano u arkaa waxau leeyahay sunnadii nebigana waxay sheegaysaa saddex joor gacantii hala dhaqo ilaahayna waxau leeyahay wa aydiyakum ila almaraafiqi hal mar hala dhaqo marka xadiidkii aayaddu waa isdiideen ninaa saasuu ufahmaa liannahu laysa min ahlicilmi ninkaas laakiin ninka ahlicilmiga waxau leeyahay weesaqaadkii qaadkii waxaa weeyaan hal mar way kugu filan tahay nebiga intii ugu badneedna saddexuu gaadhsiiye marna hal mar buu sameeyey siduu noo tusiyay intaba inay wada bannaan yihiin markaasaa la yidhi ninkii ajir dheeraad qabane saddex joor xibintii ha dhaqo ninkii hal mar rabo waajibka ka soo baxaana hal mara sameey wax isdiidan marka ma jiraan maya weeyaan ayb wasana rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa wuxuu jiday fi lgasli min aljanaabati janaabadii oo laga qabaysto gusla alfarji ina farjiga la dhaqo oo qofkii dakarka iyo qubulkii u dhaqo iyo walwuduu'a buu jideeyey ka wuduu'i salaati weesaqaadka oo kale uma algusla markaa kadib la qabaysto nebiga hadigiisa wuxuu ahay yani markuu janaabo ka qamaysan rabo nebigana waxaa weeyaan min khasaa'isihi waxaa ka mid ah annahu lam yakun yaxtalimu habeenka ninka markuu jiifto biyo ay ka yimaadaan nebiga saas ma ahin lianna dalika waxa waaya talaacubu shaydaan buu ka yimaadaa nebigana shaydaan kuma talaacubi karo marka ma imaan karo marka nebigu waxaa la yidhi kaana yusbixu junuban min ahlihi min gayri ixtilaamin ay caaisha iyo umu salama ay dhihi jireen marka junub waa nebigi markii lagu yidhaahdo yani waxaa weeyaan jimaaca oo ahalkiisa uu sameeyey alayhi الsalaatu wasalaam ayb marka hadigiisa waxau ahay aayad hadda maxayna leedahay walaa junuban ilaa caabiri samayn xataa taktasilu markaa dhaqid weeyaan laakiin nebigu muxuu samayn jiray markuu jimaaca ka soo baxo ama inuu qabayso u doono marka hore gacantiisuu dhaqi jiray gacanta markuu dhaqaayo markaasuu carada ku dhufa jiray weliba caradaas markuu ku dhufto sida saabuunka inay u goyso wasakda gacantaas ilan jirka dhammaa lagu nadiifin rabaayo gacantuu dhulka ku dhufan jiray turaabtaasuu gacanta ku dhaqan jiray markuu raaciyo kadib yuu nabiga calayh salaatu salaam weese tawadu yani luqluqashadii sandaarsigii weese qaadkii oo kaamil ah yuu samayn jiray gacanta markuu dhaqo horta yani farjigaa dhaqitaankiisa ka horey anaa kuu soo dhaafay nabiga farjiguu dhaqaa horta baado markuu dhaqo yuu gacanta dhaqayaa gacantuu turaabku dhaqayaa kadibuu weese qaadka bilaabaya markuu weese qaato kadib yuu haddana dhaqayaa weliba dhaqmidaankiisa madaxa dhinaciisa midgee aymankiisuu ka bilaaba dhinaca midigha markaasaa bidaxa lagu xijinaa sidaasuu nabiga alayh salatu salaam u samayn jiray markuu qabaysto yuu meeshii ku qabaysta haddana intuu ka dhaqaaqo yuu haddana lugaha dhaqi jiray liannahu intaadan hoose farfarood iyo wax baa soo gaaray markaas meeshii lagu dhaqay markii laga taga haddana biyo hoos loo raacsinaya yani bikaamili nadaafa saasuu u qabaysan jiray intaasoo dhan hadda qur-aanka may ku taalla maya qur-aanki waxaa waaye walaa junuban ilaa caabi xataa taktasilu qabaysta un baa layidhi nebiga intaasoo dheeraad ah buu ku daray oo qabaysta qabayska ka horeey musanifku waxau leeyahay fakadalika axbabnaa sidaasaan jecelnahay an nafcala inaan samayno oo nebiga aan kaga dayanno oo aan farjiga dhaqno oo weyse qaadla nimaado oo markaa kadib aan qabayso saasaan jecnahay laakiin undur walam aclam ma ogi buu ku yidhi mukhaalifan nin iga oo khilaafsan mukhaalifka oo canhu cilmiga aan ka xifdiyo min ahli lcilmi ah fii annahu shanii kayfa maa jaa-a sow ula yimaada biguslin qabays oo wa ataa cala alisbaaqi dhammaystirka uu ula yimaado ajza'ahu inuu ugudaayo wax isku khilaafsan ma arkin buuri yacni musanifku wuxuu ku leeyahay nebiga saas ha u weyse qaato sidaas ha sameeyo laakiin dad ahlu cilmi oo isku khilaafsan ma arkin ninkii hadduuba iska qabaysto si kastow u qabaystabo ou biyihiina isbaaq ku sameeyo isku dhammaystiro meel jirkiisa ka cad ay jirin inuu qabayskaas gudayoon weesaqaad iyo waxba aan looga baahnayn wax isku khilaafsan ma ogi buu leeyahy laakiin in laga hormariyo weeseqaadkaasi dhaqitaankaas sunno weeyaan laakiin wax isku khilaafsan ma ogi qofka hadduu iska weese qaatuu biyi isku dhammaystiro waa tii fuqahada ay dhihi jireen aqalu maa yaxsulu bihi اlguslu tacmiimu اlbadani bilmaa jirkaadiood biyaha dhammaystirtid khalaas hal meel meeshaad rabta ka bilaaw daari taxtaa lagaha ka soo bilow waajibku waa kaaga dhacay laakiin sida fiican baa kuusii dhiman walam aclam ma ogi buu ihi mukhaalifan nin khilaafsan xafidtu canhu aan ka xifdiyey cilmiga min ahli ah fii annahu shaniya kayfa maa jaa qofkiisoo ula yimaada biguslin qabays hadduuba qabays la yimaado oo wa ataa cala alisbaaqi jirkiisa uu ku dhammaystiro ajza-ahu inuu gudaayo wax khilaafsan ma ogi buu leeyahy wain ikhtaaruu haba doortaana gayrahu taas gayrkiisa haba doortaana oo weesaqaad ha laga hormariyo saasaa fiicanba ha yidhaahdiine wax dhahaayo weesaqaad la-aan waxba ansixi maayo wax dhahaayo male lianna alfarda midka faradka ah waxaa weeyaan alguslu fiihi in janaabadii la qabaysto walam yuxadad lama xadidin qabayskine taxdiid alwuduu'i weeseqaadkii sii loo xadidoo kale looma xadidin oo lama dhihin inta ka bilaaba inta ka dhaqa saan lama dhihin aayadda waxaa la yidhi faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum waa la magacaabay laakiin qabayskii waxaa la yidhi qabaysta adiga hadda hoos ka soo bilow biyo haddaad rabto tiimbo kor ka soo bilow haddaad mar jirkaada qabays wax la yidhaahdo aad ku samaysid waa ka soo waajibki laakiin wanaag iyo nebi dayasha markay noqoto baabkii kale waa iidana markaa ayib wasana rasuul llahi ilaahay rasuulkiisu waxau jideeyey fii maa yajibu minhu lwuduu weese qaadka waxay ka waajibayso ilaahay wuxuu yihi hala weese qaato ma nin kastaa soo weese qaadana mase weese qaadka wax baa keeno horta wixii weese qaadka keeni lahay ilaahay nooma sheegin waxaa la yidhi salaad kasta markaad tegaysaan weyse qaato aayaddu waxay tusinaysaa maqribka haddaan dukanno oon cishaha inaan dukanno aan doonno inaan soo weyse qaadano maxaa yeelay idaa qumtum yani kulamaa qumtum ila asalaati faqsiluu saasay noqon lahayd markaasaa nebigu waxau noo sheegay weyse waxaa keeni kara waxaa ka mid eh alxadath qofkii wax ka soo baxa ama macnaha kaadi ama xaar ama dhuuso waxay noqoto qofkii markii wax ka soo baxa waxyaalaha weese qaadka lagu ijmaacsanay kamid wax kale waa laisku khilaafsan yahi marka haddiiba wixii weese qaadka keeni lahayba aad samaynin inaad soo weese qaatid waajib kuguma ah weesadaadii hore marka salaad kale waad ku dukan kartaa marka nebiga wuxuu noo cadday saan mar kastaba usoo weese qaadanin sidin weesaqaadka kaga fagsan lahayn wixii keeni lahay inaad iska ilaaliso hadaad rabti wasana rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa waxau jiday fii maa yajibu minhu lwudu weesaqaadka waxay ka waajibaysa iyo wama ljanaabatu janaabada waxay tahay alatii janaabada yajibu bihaa janaabadaas ay waajibku noqonay alguslu wixii janaaba oo qabays ay waajibaysa waxay tahay na waa nebiga noo sheegay oo markaa noqonayso yani sidaan kuu soo sheego oo jimaaci ixtilaamki wixii lamid ah. id lam yakun ma ahayn bacdu daalika midkaas qaarkiisa mansuusan fi lkitaabi kitaabka laguma caddaynin qaar kuwaas ka mid eh weesaqaadka waxa keeni karo junubka waxa keeni karo qaarkeed qur-aanka laguma caddaynin laakiin nebigaa noo sheegay waana ka qaadanay lianna akdanaa can rasuuli illaahi inamaa yacni akdanaa can illahi sidii hore usoo sheegay ayb alfard اlmansuus aladi dalat الsunaة عalى anahu inamaa araada alkhaasa baabkaana asigana sidaas oo kale wa musanifka baabkan hadduu ka baxo markaa tikraar damba samayn maayo wax kasta waxa weeyaan qawaacid aada u qiimo badan welina kitaabka markii laba dersiyo hadda soo socota aan dhammayno wixii ka dambeeyo eh, aada buu qiimihiisa usii badanaa liannahu abwaab iyo culuum aanan aqoonin baan geli doona haddii ilaa yidhaah laakiin saddex cashar camal waxa weeyaan darsigii aan soo dhaafnay buu kuu samaynayaa in mar kale haddana aada u soo duubduub marka alfardu lmansuusu faradkii la cadday oo qur'aanka lagu cadeeyey aladii faradkoo dallat isunatu sunada ay tusisay calaa anahu ana allaha ilaahay inamaa araada alkhaasa khaas inuu ula jeedo caam ula jeedin qaala allahu tabaaraka wa tacaala yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala in imra'un halaka laysa lahu waladun walahu uktun falahaa nisfu maa tarak wahuwa yariuhaa in lam yakun lahaa walad yastaftuunaka way ku weydii doonaana layidhi markaasaa layidhi qul illaahu yuftiikum fi lkalaala nebi maxamedow inaad u jawaabtid looma baahna ilaahay baa waxay ku weydiin doonaan ilaahay baa kaaga jawaabay yuftiikum ilaahay wuxuu idin jawaabayaa fi lkalaala kalaalo horyaan usoo sheegnay man laysa lahu waalidun walaa walad yaa la yidhahda <clears throat> ayb in imruun qof ama shaksi halaka hadduu halaagsamo shaksigoo laysa lahu waladun walad aan lahayn walahu ukhtun gabar oo walaalena uu leeyahay falahaa waxay leedahay nisfu maa taraka wuxuu ka tegay niskiisa nin baa dhintay hal gabadh oo walaashiisuu ka tegay walahu ukhtun uktu liaab ha noqoto ama uktu shaqiiqa hadday uktu shaqiiqa joogto uktu liaab waa la raaway takmilatu sudusayn inay qaadata mooye marka gabar walaashiis buu ka tegay wax waalidna ma u joogo walidna uma joogo markaasaa ilaahay wuxuu yihi falahaa nisfu maa taraka maalkuu ka tegay niskiisay leedahay niskii kalena waxaa loo fiirinaya ninkan qaraabadiisa ninka ugu soo dhow hadduu rabo xataa adeerkii tobanaad ha noqdo ayib wahwa yarihuhaa walaalkiina waa dhaxlaya walaashiisa in lam yakun lahaa waladun walad haddayna lahayn haddii gabadhii walaashaa ahayd ay dhimato adiga maalkeeda nisaad ka qaada adiga maalkeeda dhan adaa qaadanay sideedaba ninka ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaxalki meelo badan oo ku fadilay macnaheediina ma aha yani ilaahay xakiimnimadiisa inuu dumarkii yani taasna ninkii ilaahay saas ku tuhmo waaba diintuu ka baxayaa laakiin ulajeedada waxa waaye yani waxaa lagu miithaaliyaa haddii wiil iyo gabar nin uu ka tago ee saddex boqoloo kun oo shilin ou xoola ku dhaafo wiilkii laba boqoloo kun ou qaadanaa gabadhina hal boqolo kun ay qaadanay falidakari mil xabd lunhayayn laakiin maxay noqonaysaa labadooda inay kala guursadeen ka qaado gabadhii boqolkeedii meelay dhiganay markaasay waxay qaadanayn maharkii la sii lahay iyo nafaqadeedii iyo gurigeedii nimuu saaran yahay boqolkii kun meel intay dhigatay yaa xoolo kala soo helatay ku darsatay akhuuna labadii boqoloo kun kunba wuxuu yidhi markaa naagaanku aroosay maharaa laga rabaa dahabaa laga rabaa gurigaa laga rabaa masruufaa maxaa u soo haray marka dhihi kari maysid naagtii hal boqolaa meeshaan laga sii ninkiyaa ka badan ayada meeshaan waxa laga sii maa ka fiirisid walidaalika shareicada haddaad hal il ku fiirisid jar inay kaa dhacdaa dhici karto laakiin nusuusta markaa isku fiirisid xikmada ilaahay baa kuu soo baxaysa laakiin qalbi fiyow oo aan ahayn waxaan maxaysaan u dhacday aanan ka ahayn cilmi raadis iyo xikmada ilaahay inaad ogaatid haddiid raadisid waxa dhan way kuwa caddaanay marka u fiirso marka xikmada ilaahay in qofkaan qofkaan laga badiyo ninkaan waajibaad iyo tabiicaad kalaa saaran qofkaanna wax kala ma saaro ayib wa qaala lirijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun wlلنisaaءi nasiibu mima taraka alwaalidaani wاlaqrabuuna mima qala minhu aw kahura nasiiba mafruuda lirijaali raggi waxay leeyihiin nasiibun qayb mima taraka alwaalidaani labadii waalid wixii maal ay ka tagaan wixii walad oo ka tagaanoo rijaal ee xoolihii waxbay kala yihiin iyo wlaqrabuuna mima taraka alaqrabuuna wixii qaraabadaada ay ka tagto hadduu aabbaha xoolo kaaga dhinto raggii xoolihii qaybay kuleeyihiin ama ha noqdo nin u dhalay ama nin dhexlaayo adeer u yahan ha noqdo qaraabadaadii hadday dhimato wax kaloo dhexli la waayo adigoo raga wax baad ku leedahay walinisaai naagihiina waxay leeyihiin nasiibun qayb mimaa taraka alwaalidaani labadii waalid waxay ka tageena iyo walaqrabuuna kuwii dhadhowaay waa kaas dumarkiina waxaa la yidhi labadeedii waalid waxay ka taga dumarkii waxbay ku qaraabadeedii waxay ka tagto hadday dhexlaysa in waxbay ku leedahay mimaa qalla minhu maalkii wixii yar aw kahura wixii badanba maal yar iyo maal badan hal shilin hadduu yahay ilaahay wuxuu dadka u qaybiyaa loo siinay ee kuwa maxaa laga dhexlaadhma nin kastaba xaqiisa uu leeyahay nasiiban qayb mafruudan la farad yeelay buu nin kastaba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey markii ninkii yidhaahdo ilaahay wuxuu u qaybiyey ma jiraanay anaa hadda qaybinay ninka yidhaha baab kale weyaan taas wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uri waliabawayhi likulli waaxidi minhuma sudusu mima tarak in kaana lahu walad fain lam yakun lahu waladu wawarihahu abawaahu faliummihi اhulث fain kaana lahu ikhwat faliummihi الsudus min bacdi wasiyati yuusii bihaa aw dayni aabaa'ukum waabnaa'ukum laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafca fariidata min allah ina allaha kaana caliiman xakiima aayadkan ayadana mdhowr markii saddexaad weeyaan aayaddan ay noo imaanayso tafsiirkeeda iyo wixii tacliiq ee hore aan kusoo bixina marka inaan tikraar samayna ma ah laakiin waxaa aada u yaable in loo fiiriyo ilaahay qowlkiisa aabbaaukum markaad dhimanaysid wiilkaygii intaas hala siiyo mark marna waxaad leedahay aabbahaya daciifa intaas hala siiyo wiilkaygii intaan hala siiyo mar wiilkiiaad aad wixii ilaahay u siimooy wax kalaad siinay mar aabbihii baad u badinay mar wiilkii u badinay markaasaa ilaahay wuxuu ihi wax idiin anfacayo aabbaha iyo wiilka wax idiin anfacid badan ma ogidiin marka yaa oghee ina allaha kaana caliiman xakiiman ilaahayga xikmada leh yaa labada qofood ninkii kuu nafci badan asaa garanay asaa marka sidaasna xoole ugu qaybiyey ee sidaas u qaybi waa xikmo oo meesha ku jirta aayadda tafsiirkeeda horyaan usoo marna walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad fain kaana lahuna waladun falakum الrubcu mima tarakna min bacdi wasiyati yuusiina biha aw dayn ayb aayadan sidaas oo kale waxaan horey usoo sheegnay ninka naagtiisa wuxuu ka dhexlaa naagta intay ka dhexlaysa eh, laba qeyb macnaha eh, qeybta naagta ay ka dhexi qeyb kaloo ku darsanaa haddii ayada nisfulmaal ay ka dhex eh, uu ka dhexlay ayada rubac ay ka dhexlay hadduu asiga rubac ka dhexla ayada tumun ay ka dhexlaysa ayadana waa loo kala badi sidaas horey aan usoo sheegnay wa qaala marka musanifku wuxuu yidhi walahuna الرubcu ilaahay uu yidhi maca aayi اlmiiraaثi kulihaa aayat اlmiiraaث oo dhan iyo walahuna الrubcu oo ayada ka mid ah ilaahay wuu yiriyey taas waxa weeyaan yani ilaahay waxau sheegay nin kastaaba qeybta uu leeyahay rubuci laga soo gaaro oo kii noogu dambey ah iyo faraa'idkii ka horayso dhan fadallat الsunnatu waxay tusisay calىa ana allaha ilaahay inamaa araada wuxuu ula jeedaa miman samaa lahu lmawaariha ninkii dhaxalka loo magacaabay oo min alikhwati walaalaha ragga ah iyo walakhawaati walaalaha dumarka ah iyo walwaladi caruurti ah iyo walaqaaribi aqaaribta iyo walwaalidayni labadii waalid iyo walaswaaji ah iyo wa jamiica man samaa lahu fariidatan ilaahay wuxuu fariido u magacaabo o dhan fii kitaabi ugu magacaabay khaasan u ula jeedaa miman samaa wuxuu magacaabay macnihii waxay ula jeedaa fadallat الsunaةu calىa anama ana allaha inamaa araada man samaa lahu lmawaariid khaasan miman sama nin kastoo dhaxal loo sheegay guud ahaan ma ahane nin kastoo dhaxal loo sheegay nin gaar ahaa loola jeeda ama waalid ha noqdo ama walad ha noqdo ama walaal ha noqdo gabar iyo wiil waxayba leedahayba nin kastoo fariido loo sheegay ninkaas guud ahaan umale laakiin shuruud uu ku leeyahay saasuu musanif u jeedaa fadallat الsunnatu waxay tusisay calىa ana allaha ilaahi inamaa araada inuu ula jeedo miman samaa lahu lmawaariiha mawaariid dadka ula magacaabay oo markaa min alikhwati wاlakhawaati ilaa aakhirihi khaasan ula jeeda dad gaar ah oo miman samaa ah dadkii lasoo magacaabay khaaskaas muxuu yahay waa kana asaa kuu tafsiirinayo wadalika midkaas waxa weeyaan an yajtamica inay kulmaan diinu lwaarihi waalmawruuhi midka wax dhexlaayo iyo midka la dhexlaayo inay isku diin yihiin waayo marka ilaahay ou leeyahay waliaabaweyhi likulli waaxidin minhuma sudus aabba kastaa sudus iskala macnihi ma ah aabbo kasta oo wiilkaas isku diin yihiin yaa sudusle walaal kasta waxbau leeyahay marka la yidhi inay isku diin yihiin ala rabo zawjadii marka lagu leeya saas macnihi marka falaa yakhtalifaani inay diinta isku khilaafan oo wayakuunaani ay ahaadaan min ahli daari lmuslimiina muslimiinta daartooda ay kamid yihiin oo dad muslimiina iyo waman aw man inay ahaadaan lahu caqdun ou leeyahay caqdi ballan min almuslimiina ya'manu bihi ou ku aamin yahay calaa maalihi wa damih macnihii ma aha nin gaal ah oo musta'man ahaa nin kala dhexlaa macnihii ma aha laakiin ninka gaalka oo musta'manka ah ninka gaalka oo musta'manka kalau dhexlaa nin gaale musta'man waxa weeyaa nin lasoo soo dariyey oo wadanka la soo dejiyo shaqo loo keensaday ayaa la yidhaha musta'man aw man lahu caqdun waa gaalo diris aan lahayn oon heshiis naga dhexeeya oo jizyadii iyo aan ka qaadanayn ayagana ayagaa isdhaxlaya gaaladii naftigeeda gaalow gaal ma iskuma dhaxlaya yahuud iyo nasaara laisma dhaxal adiga qaadi muslim marka tahay oo ayagu ka hoos imaanayaan ninka yahuud yahuud u dhaxlaa nasaara nasaaray dhexlay muslim muslim u dhaxlaa saas marka waman aw man lahu caqdun nin ballan iskale oo muslimiinta caqdi la galay oo min almuslimiina kamide caqdigoo min almuslimiina ka ahaaday dheh ya'manu bihi caqdigaas sababtiisa ou aaminku noqonaya calaa maalihi wa damihi laakiin hadduu caqdi lahayn ee nin gaala u dhinto xoolihiisa waa la qaadanaya haniimay noqonaysa ee dhihi mayna ninkaan xoolihiisa yaa gaale ma dhihin haddii caqdi lahayn oo meeshaan ku dhinto waddankaanu iska soo galay nin soo geli ma laha xooluhu wata hadduu dhinto waan ka qaadanaynaa bangiga islaamka iyo samafal baa lagu samaynaya laakiin nin la soo geli hadduu yahay dadkii ugu dhawaayo qaraabadiisaa la siinay aw yakuunaani min almushrikiina ama laba mushrikiin inay ka mid yihiin oo fayatawaarahaani bishirki gaalnimaday isku dhexlayaan akhbaranaa sufyaan shayga layska sheegaahu daliilo u baahan yahay hadalkaas aada sheegta imaamu shaafici o meel saar aa la yidhi markaasuu yihi akhbaranaa sufyaan can الzuhri can caliy bni xusein بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل وxuu ihi lاa yriث المسلم الكافرa ولا الكافر المسلمa waa nas cad weeyaan laa yariث الmسلم ninkii mسlimka ay dhexli maayo alkaafira kaafira dhintay ninkii mslim ahay dhexli maayo walalkaafiru kaafirkine almuslima muslimkii dhintay ma dhaxlayo oo lama dhahaayo sidii bacd ay culamaa yidhaahdeen alislaamu yaclu walaa yuclaa calayh marka annaga aan dhimanane nama dhexlayaan hadday dhintaanna waa dhexlaynaa oo islaamkii mar kastaba wanaag le aa noo ziyaadiyo dadaa saas yidhaahdeen laakiin nas sariixa waa soo arooray oo riwaayada aakhirkeeda walalkaafiru lmuslim marka labadoodii mahmaa kaana ku dhaxli maayaan wa an yakuuna alwaariu shuruudii waxaa ka mid a ah khaaska eed wa an yakuuna alwaariu wاlmawruuث alwaariu midka wax dhaxlaayo iyo wاlmawruuثu midka la dhaxlaayo xurayni inay yihiin kuwa xur a ah maca alislaami ninkii asoo islaam ah you haddana addoon noqon karaa marka haddii aabbihii addoon uu yahay wiilkii u dhinto aabbihii ma dhaxli karaayo baa lagu leeyahy liannahu min shuruudi lirhi waxaa ka mid eh an yakuuna eh, an yatafiqa diinuhumaa wa an yakuuna xurayn marka ninka aad dhexlaysa inuu xor yahay oo hadduu addoon yahayna sayidkiisaa iskale haddii addoon wiilkiisa u dhintane addoonkaas ma dhexlayo adiga nin kalaa dhexlay saasay noqonaysa ayb maxaa u daliil ah? akhbaranaa ibnu cuyaynata can ibni shihaabin hadda can ibni shihaabintaas yani zuhridii hore isku mid hal nin weeyaan can ibni shihaab waa nisbat ilaa abi ibni shihaab waa la yihahda magaciisa moxamed ibni muslim zuhri waa la yihahda kulliba can saalimin saalim ibni cabd ibni cumar ibni khaaab weeyaan can abihi cabdullahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam wuxuu ihi man baaca cabdan addoon ninkii gado walahu maalun addoonkaasna maal uu gacanta ku haayo fa maaluhu lilbaa'ici ninkii iska gadaa iska leh ilaa an yashtaridahu lmubtaacu ninkii gadana inuu shardiyo mooye addoon baad suuqa geysa markaasuu gacantiisa waxaa ku jirto maalan boqol kunaa ku jirto addoonkii waa la gaday hal milyanaa laga bixiyey marka waxaa laleeyahay lacagtaas gacanta uu ku haayo wax malahaa kale laakiin gacanta uu ku haayaa iska leh waxaa laleeyahay addoonka ninkii iska gaday oo lacagtan markii la shaqaynay addoon uu ahay oo baayic ah a iska leh marka lacagtii waa laga qaadaa ninkii iska gadaa loo celina ilaa an yashtariطahu lmubtaacu ninka gadana inuu yidhaahdo mooye addoonkaan soo uma jeedi waxa korka saaran oo dhar ah waxa gacantiisa ku jiroo lacaga inta dhan aan kaaga gatay boqol kun aan kaaga gatay ama hal malyan waa ku ogolaa da tiraa saas waa lagu gedi karaa ayib waa fahma marka maxalu shaahidka muxuu yahay qaala wuxuu yihi falamaa kaana markuu bayinan midka fii ana alcabda addoonkii maa malaka alcabdu fainamaa yamlikuhu lisayidihi addoonkii sayidkiisaa gacanta ku dhigay wa ana sma almaali lahu maalka loo magacaabay oo la leeyahay maalulcabdi markaan leenahay inamaa huwa in kale maa ahee idaafatu ilayh maalka unbaa loo idaafeeyey liannahu fii yadayh gacantou ugu jiraa maalulcabdi la yidhi mooye cabdiga maal maba lahabo waxa weya wax alasaaba la leeyahay wixii gacantiisa soo dhacana ninkii lahayaa iska iskale cabdiga asbaabta keentayna waxa weeyaan soona soo sheegnay dagaalaa la galay gaalnimaa dad lagu soo qabsaday markaasay islaamkii galeen waa la xurayn karaa sida fiican laakiin intii la dili lahaa in la andoostado saasaa ka fiican ayib marka haddii la yidhaahda maalulcabdi marka laleeyahay waxaa loogu idaafaynaa liannahu maalkiyaa fii yadayhi ku sugan laa annahu maalikun lahu maalki inuu hantay ma aha walaa yakuunu maalikan lahu maal ma hanan karo wahwa laa yamliku nafsahu asaanba naftiisi milkinine maal kale soo ku milkina asaaba laleeyahay wahwa asigana mamluukun wayaan mid la milkiyey yubaacu waa la gadaa wayuuhabu waa la hibaynaa wayuuratu waa la dhaxla marka nin saas ee maal ma hanan karo wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday innamaa naqala milka almowta dadkii dhintay maalkoodii waa guuriyey ila alaxyaa'i dadka nool famalakuu way hanteen minhaa min tilka alamwaali maa kaana almowtaa mawtadii waxay ahaayeen maalikiina kuwa kohanan jiray wuxuu leeya wuxuu musanifkii daba socdaa addoon wax ma milkin karo waxaa la yidhi ilaahay markuu sheegay xoolaha la dhaxlayo dadkii dhintay in la dhexlaayo xoolaha dadka nool loo wareejinayo waxaa loogu soo wareejiyey dadkii dhintay say xoolaha ulahaan jireen yaa dadkaan hadda la dhaxalsiin ay ulahaanayaan marka ninkan haddii xoolaha la siina asigaba aas xoolo hore ulahaa jirno asigaba lalahay in xoolo kale loo soo wareejiyo wax faa ku jira ma aha liannahu sayidkiisay sii aadayaan marka wainamaa kaana allahu inamaa naqala milka almowta ila alaxyaa dadkii dhintay maalkoodii dadkii noolu u soo wareejiyey famalakuu minhaa amwaashi waxay ka hanteen maa kaana almowta maalikiina kuwii dhintay say uhana jireen a kuwaa nool ay uhananayaan in kaana alcabdu addoonkii hadduu yahay aban aabbo ow hayrahu aabbo waxaan ahaynoo ama waladkaadau noqday oo miman summiyat lahu fariidatun fariidana loo magacaabay haddii ou yahay fa kaana low ucطiyahaa haddii aabbahaas addoonkii haddii fariidada la siiyo fa kaana low ucطiya haddii la siiyo fariidadaas low ucطiya addoonkaas aabbaha ah haddii la siiyo haa fariidadaas malakahaa sayiduhu calayh sayidkiisay gacanta ugu dhacaysaa lam yakun الsayidu walam yakun الsayidu waa inuu meeshaas waaw lagu daro taqriiban walam yakun الsayidu sayidkiina ma ah biabilmayiti maydka aabba uma ah walaa waarian mid dhexlayna ma ah waaridkoo sumiyat lahu fariida loo magacaabay ma ah marka wuxuu leeyahay haddaan aabbihii oo addoon ee aan xoolihii siino waxay noqonaysaa xoolahaas in ninkii sayidkiisa u wareegto marka waxay noqonaysaa in nin ilaahay dhaxal uusan u sheegin in la siiyo maxaa yeele ilaahay dhaxal waxaa loo sheegay aabbihii aabbihiina maanta wax mamilkin karo addoon weeyaan marka haddii asiga aan siina maalkii gacantii ugu dhacay addoonki u sii wareega sayidkii hadduu qaatana waxay noqonaysaa nin aan dhaxal la siinoo loo wareejiyey saasay noqonaysa marka wuxuu leeyahay wa in kaana alcabdu aban hadduu yahay aabbo ow gayrahu miman sumiyat lahu fariidatun fakaana low ucdiyahaa haddii la siiya adoon aabbahaas addoonkee fariidada haddii la siiyo malakahu sayiduhu calayh sayidkiisaa milkiyo gacanta ku dhigo walam yakun isayidu sayidkiina ma ahaado biabilmayiti mayidka aabba u ma ah walaa waarian mid dhexlana ma aha waalidkoo sumiyat lahu fariida loo magacaabay fa kunnaa waxaan ahaanaynaa low acطayna alcabda addoonkii haddiin siino biannahu bisababi annahu abun aabba inuu yahay haddaan ku siino inamaa acطaynaa waxaan siinay asayidaan siinay sayidkiisii alladii sayidkoo laa fariidata lahu farad aan lahayn fawaratnaa marka waxaan dhaxalsiinaynaa gayra man warahahu allah ilaahayna muusan dhaxal siinina dhaxalka u wareejinay marka falam nuwaris marka sidaa daraaddeed falam nuwaris ma dhaxal siinayno cabdan addoon limaa wasaftu waxaan soo sheegay daraaddeed addoon oo dhan wax dhaxal lama siinayo walaa axadan axadna dhaxal lama siinayo lam tajtamic fiihi ayna ku kulmin alxuriyatu wاlislaamu xuriyad iyo islaam niman dhammaystiranin wax kuma laha iyo walbaraa'atu min alqatli dilid ou beri ka yahay xataa laa yakuuna qaatilan marka wuxuu leeyahay sidaynu u dhicin ninan dhaxal lahayn in la siiyo nin addoone wax lama siinayo haddaan siina sayidkay u wareeganay waxay noqonay xaqiiqo ahaan sayidkii inaan wax siinay marka saas daraaddeed falam nuwaris cabdan limaa wasaftu addoon maba dhaxal siinayno walaa axadan shaksina dhaxal siin mayno lam tajtamic fiihi alxuriyatu walislaam xuriyadii oo nin xur ah iyo nin islaam inay ka kulansanta mooy dhaxal lama siinayo iyo walbaraa'atu bilqatli ninkaan wax la dhaxal siinayo ninka uu dhaxal siinayo inuusan dilina la raba haddii laakiin waaridkii wax dhexli lahay ninka u dhexli lahay ou dilo waxa waaye ama ha loo qisaasto ama ha la dhaafo baab kale waa taas laakiin dhaxalkii wax kuma laha waxaa sa saas loo yeelay xataa laa yakuuna qaatilan sousan qaatil u noqonin nin kastoo ninkii dhexli lahay maal ou leeyahay waxaa dhacayso inuu si un dadban u dilo sida maalkaas usoo wareegto markaasaa xikmo ilaahay waxaa loo jideeyey laa yariu lqaatil nin wax wax dilay inaan dhaxal la siinin raximah llahu tacaala وذلك أنه روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء waxaan ku soo dhex jirnay markii dhaxalka la joog waxyaalaha dhaxalka asaasi waa waxa weeyaan labada qofood oo isdhexlayso inay isku diin yihiin inay laba xor yihiin oy maalkii ay hanan karaan qofkan laga dhintay markuu dhinto maalka qofka loo wareejinaya inuu maalkii hanan karaa la raba marka eh, waxaa noogu dambaysay qaatil oo nin wax dilay ah in aan wax la siinayn sababta waxa weeyaan waxaa imaan kartaa la leeyahay xikmada sharciga ku jirto haddii la yidhaahdo ninkaan ninka dilay hala dhaxal siiyo nin kastow ninkii uu dhaxli lahaay maal uu leeyahay wuxuu xaawilayaa markaan si oo qarsooni ah inuu u dilo sidii maalkaas si uu soo wareejiyo asiga asiga ha dila ama dad kale lacag ha siiya isku wada mid weeyaan marka daliilkii oo qaatilka inuusan dhaxal lahayn daliilkeedii wadalika anahu rawaa malikun malig wuxuu wariyey malik bnu anas weeyaan can yaxya bni saciid alansaari can camr bni shucaybi ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaala inuu yihi laysa liqaatilin shay laysa liqaatilin nin wax dilay ma laha shay-un ma laha nin wax dilay wax uu xoolo leeyahay ma jirta buu nabiga alayh الsalatu salaam yihi ayb xadiidkan hadeertaan uu musanifka sheegay mucdal baa la yihahdaa calaa musطalax ahli اlxadiid liannahu camr bnu shucayb ninka camri la yihahdo wuxuu ka warinaa can abihi can jadihi can الnabiy laba dhanmaa isla dhacsan maa saqطa min isnaadihi اثnaani mutawaaliyaani waa mucdal baa la yihahdaa marka musanifka hadda uma sheegin min أjli الاstidlaali bihi ka xujatin ma ah laakiin wuxuu u sheegay istinaas wax la yidhaahda macnaha wehelshaso daliil kale ma haysid kan baad weheshanaysaa wax kale uma haysa marka xadiidkan asiga ah tirmidi iyo kayrkiisa wariyeen can camr bni shucayb can abihi can jadihi can الnabiy salى اllahu alayh wasalam asoo mawsuul ah xadiid طawiil oo la yidhaahdo xadiid axkaam diyaad oo dhan lagu sheegay yo waxaa ka mid ahe eh, juska lagu sheegay laysa liqaatili shay marka xadiidka hadduu soo arooro min jihatayni ixdaahumaa mawsuul wاlأkraa mursal waa la fiirinaya inuu madaara ay isaga soo dhacaan inuu jiro iyo in isnaadkii ay laba meel isku soo dhacayn oo mid kastaba tooskiisa u yahay madaara uusan jirin haddii madaar ou jiro ikhtilaaf baa lagu magacaabaa waxay u baahan tahay labada qofood oo isku khilaafay in la fiiriyo awooddooda intay la eg tahay raawiga ninka yidhi can camr bni shucayb can اnabiy iyo ninka yidhi can camr bni shucayb can abiy can اnabiy ninka yidhi in loo fiiriyay u baahan tahay labadeeda keebaa qawisan laakiin xadiidkan eh, haddaan wax kale loo haynin waxaa ku filan ijmaacu اlmuslimiina calى ana alqaatila laa yariثu min maqtuuli shay waxyaalahay ummadda islaamka ay ku ijmaacday ka mid tahay marka aahaartan haddii loo sii helo iyo ummadda waxay ku ijmaacday yaslux an yakuna daliila saasaa la leeyahay ayib marka musanifku waxau leeyahay falam nuwarith qaatilan nin qaatil oo wax dilay ma dhaxal siinin minman qatala ninkou dilay waxba kama dhaxal siin ma aha ninkii qaatil ooba nin diloo dhan dhaxal ma laha macnaheedii ma aha ee waxaa loo jeedaa ninkau dilay ma dhaxli kara laakiin cid kale waa dhaxli kara nin baa walaalkiisa walaalkiisau dilay kii uu dilay ma ayna ku kalaa dhintay oo walaal kalaa kaas waa dhexli kariya laakiin kan uu dilay xoolihiisa wax kuma laha macnaheediina ma aha markuu dilay dhaxalkii un baa loo diidaa ma ah laakiin cuquubaadka iyo qisaaskii baabkeeda kale ay leedahay laakiin dhaxalkii un baa laga hadlaya musanifku waxau leeyahy wa kaana akhafu xaali lqaatili ninka wax dilay xaalkiisa waxaa ugu fudud camdan wax u dilay an yumnaca almiiraatha dhaxalkii in laga reebo cuquubatan asigoo la ciqaabaya daraaddeed in dhaxalka loo diido waxaa la leeyahay ninka qaatilka oo wax dilay waxa ugu yar oo lagu samayn kara waxa weeyaan ninka u dilay oon la dhaxal siinin maalkiis aan la dhaxal siinin cuquubada ugu yaroo laga bilaabaa taas weeyaan baa laleeyahay wa kaana akhafu xaali اlqaatili ninka qaatilka xaaladiisa inta ugu yar camdan wax u dilay waxa ugu yaroo lagu ciqaabay waxa weeyaan an yumnaca qaatilkaas in laga reebo almiiraasa in laga reebo cuquubatan min ajli cuquuba soo la ciqaabay awgeed marka an yumnaca naaibulfaacilki waxaa weeyaan qaatilki an yumnaca alqaatilu almiiraasa cuquubata ayib hadda musanifka waxaad ka garatay wa kaana akafu xaali lqaatili camdan ninkii camdi wax u dilo yaa la yidhi laakiin ninkii walaalkiis ama ninkuu dhexli lahay khata u dilo oon aan camdi ahayn maxay tahay musanifka hadda fiiri kalaamkiisa waxaa laga fahmayaa ninka dhaxalka loo diidaya ninkii kas wax u dilay weeyaan laakiin haddii gaf uu u dilo in dhaxalkii aan loo diidayn wax baad toogatay ama eh, xabad baad gantay ama ugaar iyo wax baad u jeeday qofkii aada dhexli laheedaad ku dhufatay dhaxalkii marka wax waa lagaa siinay sidaas hadda kalaamka imaamka shaafici saasaa laga fahmaya laakiin maxaad ku taqiinin madhab limaam shaafici oo macruufka oo la yaqaano nin qaatil ahoo dhan biayi sababin kaana gaf u dil kas u dil ninba haddaad badishi dhaxalkiisa waa lagaa reeba xataa madhab shaafici waxay qabaan minhaajka xataa ay ku tiilay qofka ninkii qaadiga uu ku xukumo in ninkaan la dilo wax kale dembi kale u sameeyey dadkii dilitaankaas uu diyaarka ahay nin qisaas kale nin kaleoo maalan dembi kale lagu soo oogay dil baa lagu xukumay ninkii dilkaas fulinay oo qaadiga u amro yiri ninkaan dilka ku lagu xukumay dil hadduu dilo waxaa la leeyahay waxba ka dhexli maayo waxyaalaha madhabta oo shaaficiga mutaakhiriinta lala yaabay ka mid tahay ninkaan nin waxaa jira askar ah dawladda maalan nin bay u dhigatay inuu qisaaska dadka ku oofiyo u dilo keli ah ma aha asiga inuu wax sameey ma ah laakiin ninkaan dilka lagu xukumay ninkii fuliyo askartii fulinaysa hadday noqoto xataa ou soo gala askartaas wax dilaysa ou soo gala ninkii wax dhexli lahay xataa dhexalka waa loo diida kalaamka musanifkana wuxuu qabaa camdan hadduu ninkii wax u dilo waa loo diidaa dhaxalkii laakiin wixii gaf ah ama xuduud oo xaq lagu leeyahay laga oofiye ah waxba shaqo kuma lah sidaasaana raajixa midda khaطأa mooye horta midaan kaloo qaadiga waaba khaطأ iska waadixa weeyaan nin oo dembi kala galay ee dil lagu xukumay ninkii la yidhi ninkaan dilka lagu xukumay dilki dilkiisa fuli haddau noqda ninkii asiga dhexli lahay dhexalka loo diiday weji maba laha taas laakiin ninka khata u dilay tuhmadii waa imaan kartaa waxaa la leeyahay sida u muuqato inaad gaf u dishaa u muuqato laakiin yaa og inaad gaf u muujinayso laakiin xaqiiqada qalbiga ay kaaga jirto ninkaa inaad disho marka weji waa loo heli karaa laakiin midda kale ma ah ayb wa kaana akhafu xaali lqaatili ninka dilay xaalkiisa tan ugu yaroo lagu abaalmarinayo camdan wax u dilay waxaa ugu yar an yumnaca in laga reebo almiiraah cuquubatan asoo la ciqaabaya maca tacarudi sakhat illaahi ilaahay caradiisa asoo u banbaxay nin muslima ninkii dilay waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaahu jahannam wax ka weyn oo la sheegi lahay ma xataa qaar saxaabada ka mid ah waxay qabaan ninka hadduuba nin muslim e kas u dilo towba male ilaahay wuxuu u sheegoo naari jahannam e mooye meel kale u aadaa maba laha ilaahay waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahannamu khaalida fiiha jahanamuu galaa waa ku waala waqadiba allahu calayhi walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiima nin saas loo sheegay shirkigana xataa sheega ma jiraan marka annagana sidii biyihii baan isaga caawiyana ninka dilitaankiisa ayib an yumnaca miiraatha man casa allaha bilqatli jumladan dambe waxaa weeyaan badel can اljumla اlأulى macnihi waxay ka dhigan tahay wa kaana akafu xaali اlqaatili camdan markii la yidhahdo an yumnaca in laga reebo miiraatha man casa allaha ilaahay ninkii caasiyey dhaxal siin in laga reebo bilqatli ku caasiyey ninkii ilaahay caasiyey oo inuu dad dila ku caasiyey in dhaxalkii loo diido saasaa habboon baa laleeyahy ayib marka wa kaana akhafu xaal qaatili jumladan dabaad usoo boodaysaa camdan an yumnaca in laga reebo miiraatha man shaksi inuu dhaxlo casa allaha uu ku caasiyey bilqatli ay biqatlih nin dilkiisa ilaahay uu ku caasiyey ina xoolihiisa la siinin saasaa haboon baa leeyahy ayib musanifku waxau leeyahy wamaa wasaftu min an laa yaria almuslima ilaa muslimu xurun gayru qaatilin camda maa laa اkhtilaafa fiihi bayna axadi min cilmi xafidtu canhu bibaladina walaa gayrih wamaa wasaftu waxaan kuu soo tilmaamay oon kuu soo sheegay oo min an laa yarita inuusan dhexlaynin ah almuslima ilaa muslimun wax nin muslim ee wax muslim kale mooye inuusan qof kala dhexli karin waxaan kuu soo sheegay muslimkaasoo xurun haddana xur ah kaasoo gayru qaatirin mid aan wax dilin ah camdan aan u dilin waxaas aan kuu soo sheegay waxay ka mid tahay maa la اkhtilaafa fiihi waxaan khilaaf aan lahayn bayna axadi axad dhexdeeda khilaaf oon ku lahayn oo min ahli اcilmi ah axadkoo xafidtu canhu aan ka xifdiyey cilmigii bibeladina baladka aan joogno walaa gayrihi baladkayna beled aanan ahayn wuxuu leeyahay waxaan kuu soo tilmaamay oo muslim muslimaa dhexlaaya aan ku soo iri muslimkaas dhexlaaya inuu xor ahaado uusan wax dilin aan ku soo iri waxay ka mid tahay waxay muslimiinta ayna isku khilaafin aan khilaaf ka maqlin beledka aan joogno culimmada joogto oo mar